الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعل والمفعل فمفعل في يفعل ويفعل لمسدر أو ظرف فيه يعمل يلي ويرمي ملحق بهذا لمفعل نحو يعد يا هذا wuxuu sheekhu leehy raximah اllahu tacaala famafcalun mafcal wuxuu ku sugnaaday fi yafcalu iyo wayafculu labadaas masderkooda miimiga iyo darafkoodu mafcal ayuu noqonayaa yafcalkaas yafculkaas mafcalkaasoo limasderin masder u sugnaaday aw darfin daraf u sugnaaday darafkaasoo yucmalu la samaynayo yani markaasi ficilka fiihi darafka gudihiisa la samaynayo waxaan kusoo jirnay almasaadir waxaan ka soo baxnay almasaadir athulaathiya ayaan ka soo baxnay waxaan kaloo soo qaadanay almasaadir hayr hulaafiya masaadirta hulaafiga iyo masaadirta hayr hulaafiga ayaan ka soo baxnay waxaan soo tilmaanay masaadirta aqsaam ayaa loo qeybiyaa hulaafigeeda waxaa loo qaybiyaa qiyaasi iyo shaad baa loo qeybiyaa khayr hulaafigeeduna waa la mid oo qiyaas iyo shaad baa loo qeybiyaa aqsaamteeda waxaa ka mid a ah in loo qaybiyo masaadir maxduuda wa masaadir hayru maxduuda masder xadaysan iyo midaan xadaysnayn ayaa loo qaybiya aqsaamta waxaa ka mid ah masderu miimiyu wa masderu hayru miimi masder miimi ah iyo masder aan miimi ahayn masder aan miimi ahayn waxaa loo jeedaa miim lagama bilaabin miimina waxaa loo jeedaa miim baa laga bilaabay macnuhu waa intaas wey marka almasaadir hayr miimiya kuwii aan soo arkaynay hulaaثigii iyo hayr hulaaثiguba masaadir hayr miimiya ahaayeen halkan wuxuu kaga waramaya almasaadir اmiimiya masaadirta miimiga oo miim ka bilaabanaysa ayuu sheekhu halkan kaga waramaya wuxuu sheegayaa wasniga mafcal iyo wasniga mafcil labadaas ayuu markaasi oo ah masaadir miimiya ayuu inoo sheegayaa masaadirta waxaa la socda labada daraf baa la socda darf makaan iyo darfu zamaan ayaguna miimi ah ayaa la socda markastoo la sheego masderkii miimiga ahaa waxaa ku lamaan labadii daraf baa ku lamaan darfu zamaankii iyo darfu makaankii ayaa ku lamaan masderka miimiga qeyb ka mida mafcal baa qiyaas u ah masderka miimiga qeyb ka mid a mafcal baa qiyaas u ah isaga iyo labadi darfa mafcal baa qiyaas u noqonaya masderka miimiga qeybo ka mid iyo darafkiina labadi darafna qeybo ka midana mafcil baa qiyaas u noqonaya qaybaha qaarkoodna waa la kala qaadayaa oo masderkiina mafcal baa lagu keenayaa duruuftiina mafcil baa lagu keenayaa khulaasada baabku waa intaas weeyaan yacni mafcal iyo mafcil eh, oo markaa masaadir miimiya ayuu ka waramayaa sheikhu marka mar waxaa israacaya masder miimi ah iyo labadii daraf baa israacaya markaasaa waxaa qiyaas u noqonaya mafcal in lagu wada keeno masderkii miimigaha iyo labadooda rafc in mafcal lagu keeno ayaa qiyaas noqonaysa ayib marna masderkii iyo labadii raf in mafcil lagu keeno ayaa qiyaas noqonaysa sawaadix maaha mafcal iyo mafcil marna waa la kala qaadayaa oo masderkiina mafcal baa qiyaas u noqonaya labadiida raf maxaa qiyaas u noqonaya mafcil baa qiyaas u noqonaya haddaba su-aashu waxay tahay goormo ayuu masder iyo darafba mafcal qiyaaskoodu noqonaya oo sidaa lagu wada keenaya masderkii miimigaha iyo labada darafa miimka watay goorma qiyaaskoodu mafcal noqonaya goorm goormase ayuu masderkii miimigaha iyo labada daraf qiyaaskoodu mafcil noqonaya goormo ayuu markaa masderku mafcal noqonaya darafkiina mafcil uu noqonaya markaa ay iskhilaafayaan waa goorma kuwii uu sheekhu inoo sheegaya wuxuu bilaabay xaaladda koobaad oo labada daraf iyo masderkuba mafcal goorta ay qiyaaska noqonayaan ayuu ku bilaabay muxuu sheegay wuxuu noo sheegay sheekhu dib waxaad ogu noqonaysaa sidii ficilka loo mudaaracan jiray ficilkii hulaasigaha ah. waxaanu ka waramayo waa almasaadiru almiimiyatu athulaathiya ayuu ka waramaya almasaadir almiimiya athulaathiya mimiga khayr hulaasigaa ah beytka ugu dambeeya baabkan ayuu keeni doona o arki doona asagu iska sahlan yahi laakiin almasaadir athulaathiya almiimiya ayuu halkaga warramaya daba su-aashu waxay tahay goormaa masderkii miimiga ahaa iyo labadii darafoo miimiga ahaa qiyaaskoodu calaa wasni mafcal ay ku imaanayaan goormase laba masderkii miimiga ahaa iyo labad labadiis daraf goormaa mafcil qiyaasku u noqonaya goormay iskhilaafayaanoo masderkuna mafcal qiyaaskiis u noqonaya daraf labada darafna mafcil qiyaaskooda u noqonayaa wuxuu ku bilaabay goorta masderka iyo labada darafba qiyaaskoodu mafcal uu noqonayo ayuu ku bilaabay wuxuu sheegay sheikhu raximah اllah waxaan dib ugu noqonaynaa ficilkii hulaaigaa sidii loo mudaaracaynayey ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan soo aragnay ficilka hulaaiga marka la mudaaracaynayo haddii uu yahay facula waxaan soo marray dhammaantii ama si kale haddii loo dhigo wuxuu ku soo aruurayey qayb qiyaaskiisu iyo yafculu uu yahay iyo qeyb qiyaaskiisu yafcal u yahay iyo qeyb qiyaaskiisu yafcil u yahay iyo qeyb qiyaaskiisu yafculu wa yafcilu wada socda u yahay marka dib loogu noqdo yani mujaradkii marka mudaaric laga dhigayey marka dib loogu noqdo baabkaas oo laisku celiyo facula iyo facala iyo ficil isku wada daro waxay ku soo arureysaa qeyb yafculu u qiyaas yahay ko iyo qeyb mudaariceedu yafcalu u yahay iyo qeyb mudaariceedu yafcilu u yahay iyo qeyb mudaariceedu yafculu yafculu wada socda u yahay sawaadix maaha qiyaasii shaad ba isku dar wax mudaariciisu yafculu u yahay wax mudaariciisu yafcalu u yahay wax mudaariciisu yafcilu u yahay iyo wax mudaariciisu yafcalu wayafculu wayafcilu fi aanin waaxid ay noqonayaan intaasay uqaybsanaayeen marka marka waad garanaysaa imisa qaybood ayaa mudaaricoodu yafculu ahaa ma garanayaan soo ma maxaa ka mid ahaa faculo oo dhan maxaan soo aragnay mudaariceedu inuu ku imaanayo yafculu sax facala oo laga helay dawaaci dama iyo shuhra dama laga helan maxay adna qiyaas u ahayd yafculu baa qiyaas u ahayd sax kadalika mudaacafkii laasimka markuu shaadka noqonaya asaguna muxuu ku imaanayey yafculu la kala qaadi mayo halkaas oo wix yafculu ku imaanayey yafcalu maxaa ku imaanayey yafcalu waxaa ku imaanaya facila qiyaaskeeda yafcalu buu ku imaanaya soo ma ahayn waxaa kaloo yafcalu ku imaanayey kii markaasi xalqiga caynka ama laamka u yaalayna yafcalu buu ku imaanayey soo waadix maaha ayib yafcilu maxaa ku imaanayey yafcilu waxaa ku imaanayey facalo oo dawaaci kasre laga helay mudaacafkii mucadaha ahaa shaadkiisii yafcilu baa qiyaas u noqonayey maxaa yafculu yafcilu wada socdo ku imaanayey yafculu yafcilu kuwan ba iska raacayaan oo kuwa yafculu yan catalo oo kale yactulu yafculu ba iska raacaysa kuwa yafculu ah yactilu markay noqotona waxay raacaysaa qaybtii yafculu bay iska raacaysaa marka saddex bay kuso khulaasoobaysaa yafculu yafcalu yafcilu soo waadix maaha sheekhu haddaba wuxuu ku leeyahay wixii mudaariciisu yafculu uu ahaa meesha ha ka yimaado facula ha noqdo oo yafculu lagu keenay sida darufa yadrufu ama ha noqdo facala oo laga helay daaci dama oo yafculu lagu keenay sida qaala yaquulu oo kale wuxuu doon ha noqdo mar haddii ficilkan mudaariciisu yafculu uu yahay haddii aad doonayso inaad ka dhigto masder miimi ah ama daraf miimi ah waxaa qiyaas u noqonaya mafcal baa qiyaas u noqonaya isku dar waxaa la mid ah waxal wixii mudaariciisu yafcalu u ahaa asaguna waa la mid masderka miimiga iyo darafka miimiga waxaa qiyaas u ah mafcal ayaa qiyaas u ah mafcal ayaa qiyaas u ah laba shay aan hadda marka laba shay oo masderkoodu iyo darafkoodu labaduba mafcal lagu keenayo maxay yihiin wixii mudaariciisu marka la mudaariceeyo yafculu uu ku yimaado mudaariciisu yafculu wuxuu ku yimaado wuxuu yafculu ku yimado maka dib baad ugu noqonaysaa iyo wixii mudaariciisu yafcalu uu ku yimaado markaad doonaysa inaad ka keento masder miimi ah iyo daraf miimi ah waxaad ku keen yani markaas waaa eh, markaad doonaysa inaad ku keento mafcal baa qiyaas u noqonaya maxaad ohanaysaa dharufa yadrufu soo maha waa yafculu soo maha dharfa yadrfu waxa l waxaad ka keentaa masder mimi ah dharf mimi ah ka keen waxaad ohanaysaa dharfa yadrfu madrf madrf baad ohanaysaa markaan fasiraya maxaan ku fasiraya dharfa caqli buu yeeshay yadrufu caqli buu yeelanaya madrf waa caqligii madrf meeshii caqliga lagu yeelanayay makaankii caqliga lagu yeelanayey madrf waktigii caqliga la yeelanayey sharafa yashrufu yafculu soo maaha masderka miimiga iyo labada raf mafcal baa qiyaas noqonaya maxaad oranaysaa sharafa yashrufu mashrafun sharaftii waa masderkii mashrafun meesha sharafta lagu lagu yeelanayey iyo mashrafun makaanka sharafta lagu yeelanayey soo waadix maaha marka adaa kala xadidinaya madaraf baad ujeedaa ma masder baad ujeedaa adaa kala xadidaya laakiin qiyaaska lagu sheegay sidaa inuu yahay marka qofka mutakalimka ayaa marka siduu ujeedo isagaa markaa kala cadaynaya ayib waxaa la mid ah yani haddii mudaaricu yafcalu uu ku yimaadana waa la mid sida sa'ala yas'alu sa'ala wuu weydiiye yas'alu wuu weydiinaya mudaaricu yafcalu soo maha masderka miimiga iyo labada darafba mafcal baa qiyaas u noqonaya maxaad oranaysaa sa'ala yas'alu su-aashii maxay noqonaysaa miimi ah masder miimi ah mas'al su-aashii mas'al makaanu su-aashii mas'al zamanu su'aal xilligii wax la isweydiinayey waa meesha u ku leeyahay famafcalun fi yafcalu wa yafculu bimacnaa ficilka mudaaric ficilka marka la mudaariceeyo mudaariciisu yafcalu uu ku imaanayo ama yafculu uu ku imaanayo masder miimi haddaad ka keenaysid mafcal ku keen ha kala qaadan labadaba mafcal ku keen limasderin aw darfan fiihi yucmalu masderki iyo darafki labaduba mafcal ku keen wa haddii mudaaricu yafcalu u yahay ama yafculu u yahay ayib Eh, halkaa marka waa laba masalo wey waa laba mowdic oo masder iyo daraf mafcal qiyaas u ah kuwo kan lou soo wadaa famafcalun masderka miimiga oo calaa wasni mafcal ku yimid wuxuu ku sugnaaday fii yafcalu iyo wayafculu buu ku sugnaaday bimacnaa mudaaricu markuu yafcalu ama yafculu yahay ficilkan marka la mudaariceeyo ayaa masderkiisu miimiga mafcal ku imaanaya mafcalkaasoo limasderin masder usugnaaday sugnaaday aw darfin darf u darafkaasoo yucmalu ficilkii la samaynayo fiihi dhexdiisa la samaynayo ficil kastoo la sameeyo ficil kastoo la sameeyo yani markaasi wakti buu makaan buu dhex dhacaa zamanna wuu dhex dhacaa taasuu sheekhu leeyahay aw darfin fiihi yucmalu yani ficil kastoo dhacaa meelunbu ka dhacaa soo ma ayib ficil kastoo la samey meelun baa lagu sameeyaa soo ma zamanun baa la sameeyaa marka ficilku markasta wuxuu dhex dhacaa zaman iyo makaan buu dhex dhacaa meel baa lagu sameeya makaan zamana dhexdiisa waa la sameeya famafcalun masderka mafcala wuxuu ku sugnaaday mafcalkaasi fi yafcalu wa ficilka mudaaric oo calaa wasni yafcalu ku yimid iyo ficilka mudaaric oo calaa wasni yafculu ku yimid masderkooda miimiga mafcal weeye mafcalkan haddaba yaa leh mafcalkaasoo limasderin masder u sugnaaday aw darfin darf u sugnaaday darafkaasoo yucmalu la samaynayo ficilkii fiihi dhexdiisa ama waxad ohanaysa famafcalu mafcal mafcalkaasoo limasderin masder u sugnaaday aw darfin darf u sugnaaday darafkaasoo yucmalu la samaynayo ficilkii fiihi fii darfi wuxuu ku sugnaaday mafcalkaasi fii yafcalu buu ku sugnaaday ficilka mudaaric oo yafcalu ku yimid aw yafculu yafculu ku yimid yeli wayarmi yeli iyo wayarmi labadaasna mulxaqun waa la haleeshinayaa bi haada kan lasoo sheegay limafcilin naxwu yacid yacidii waxa la midkaa limafcilin bay u sugnaadeen في غayri da اftح فaتحi caynahu caynka mfcil فaتحi لmasderin masder dartii u فaتحi في غayri da kaa la soo sheegay wxi aan ahayn wksir kasri لزamاni ظarف الزamاn iyo makaanin makaanna u kasri halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah الlah masderkii miimigaha calىa waزn mfcal ku imaanaya ama mfcil ku imaanaya ayuu ka warramay mar waxaa qiyaas u noqonaya masderkii darف mfcal baa qiyaas u noqonaya marna mfcil baa qyaas noqonaya marna waa la kala qaadaya darafkiina eh, masderkiina mafcal buu noqonaya darafkiina maxay mafcil buu noqonaya wuxuu ka bilaabay marka qeybta eh, masder iyo daraf mafcal uu qiyaas ku noqonayo wuxuuna inoo sheegay ficilkaad eegeysa dib ugu noqonaysaa ficilka mudaaricee ficilka markaad mudaaricayso yafculu hadduu kugu yimaado ama yafcalu kugu yimaado labadaas ku dar meesha doon ha ka yimaado isku dar markaad doonayso masder mimi inaad ka keento calىa wasni mafcal baad labada ku keenaysaa masderkii labada darafba labadaa markuu inoo soo sheegay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yeli iyo yarmi muxuu ujeedaa wuxuu ujeedaa ficil calaa wasni yafcilu ku imaanaya ficil calaa wasni yafcilu ku imaanaya laakiin muctalu laami bilyaa sida rama yarmi weliya yeli rama yarmi asalku waa ramaya waa facala lakin waa muctalu laami bilya soo waadix maaha mar hadduu noqdo muctalu laami bilya hadduu noqdo yfciluna uu ku yimaado labadaasa waa socda calىa wasn yfcil buu ku yimid waana muctalon bilya isaguna mafcal baa masder iyo keyrba mafcal baa qiyaas u ah maxaad oranaysaa y yeli weliya yeli mawlan ayaad oranaysaa masderki iyo darafki labaduba waxaa la mida yarmi rama yarmi rama wuu gana yarmi wuu ganaya ayib rama yarmi wa yfcilu hore omaana soo hayn soomaha mudaaric yafculu ku yimid waxaan soo haynay un mudaaric calaa wasni yafculu ku yimid iyo mudaaric calaa wasni yafcalu ku yimid baan soo haynay in masderkooda miimiga iyo mafcal lagu keenay aan soo haynay halkan wuxuu noogu darayaa mudaarica calaa wasni yafcilu ku yimaada oo laakiin muctalu bilyaana kuwaasuu la mid yahay mudaaric calaa wasni yafcilu ku yimid haddana muctalu bilyaa ah asagona kuwa horu la yahay masder iyo keyrba mafcal baa qiyaas ah waxay ohanaysaa rama wuu ganay yarmi wuu ganaya marman ganitaankii marman waa masderkii ganitaankii marman makaanu ganitaanki meshi lagu ganayey iyo marman zamankii wax la ganayey mafcal baa qiyaas u noqonaya halka waxaa nagaga haray mafcal intuu qiyaaska u ahaa halkaas nagaga harto wixii mafcal qiyaaska u ahaa halkaasu nagaga haray bas waa wax allo wuxuu yafcuulu mudaariciisu u ahaa iyo wa w mudaarciisu ahaa yafcalu iyo wax all w yafcilu u ahaa lakin shardi buu wataa muctalulaami bilyaah kadib wuxuu bilaabay mafcil goormu asagu qiyaas noqonaya masderkii iyo labadii daraf goormu mafcil qiyaas isagu noqonaya mafcal garanaya goortuu noqonaye mafcil wuxuu qiyaas noqonayaa yacid naxwu yacid yacid wax la mid ah waa ficil mudaaric oo calaa wasni yafcilu ku yimid yafcilu buu ku yimid waana muctalu اlfaai bilwaaw aw bilyaa ayb muctalu alfaa bilwaaw aw bilyaa wuxuu noqonayaa mafcil ayaa qiyaasu noqonaya naxwu yacid wacada yacidu wayasara yasiru mafcil baa qiyaasu noqonaya oo meesha u lehy naxwu yacid wacada yacidu marka kii hore kan maxaa farq udhexeeya rama yarmi iyo wacada yacid maxaa farq udhexeeya waxay wadaagaan labaduba calaa wasni ficli inay ku imaadaan soo ma kii hore wuxuu ahaa muctalu laami bilya kana muxuu muctalu faayi bilwaaw aw bilyaa mafcil baa qiyaasa wacada wuu ballan qaaday yacidu waa ballan qaadaya ballanqaadka muxuu noqonaya mawcid waa ballanqaadkii weeye mawcid waktu ballanqaadkii mawcid zamankii ballanka la qaaday mfcil baa qiyaas u ah waa cadda yaciidu mawcid ayib waa inuu calaa wasni ifcil ku yimaadaa muctalfa bilwaawna waa inuu yahay muctalfa bilwaaw ama bilyaa waa inuu yahay ifcila markaas qiyaas mafcil baa qiyaas u noqonaya marka mafcal iyo mafcil mafcal markay israacayeen labada daraf iyo masderkii oo mafcal qiyaas ku wada noqonayey iyo markay israacayeen labada daraf iyo masderku mafcil qiyaas ay u noqonayeen wuu dhameeyey intaa wixii ka soo haray buu sheikhu yiri inta aan kuu sheegay wixii ka haray masderka fatxi mafcal ku keen darafkana kasriyo mafcil ku keen kala qaad labadaa aan soo masaaisha aan soo sheego wixii aan hayn muxuu soo sheegay wax alla wixii yafculu ku imaanaya uu soo sheegay mudaaric yafculu ku imaanayay dhammaan wixii yafcalu qiyaaskiisu ahaana uu soo sheegay wixii qiyaaskiisu u ahaa yafciluna uu soo sheegay laakin muctaluan bilya ah wixii mudaariciisu yafcilu u ahaa laakin muctalu lfaa'i bilwaawna uu soo dhameeyey intaa wixii aan ahayn masderkana mafcal ku keen darafkiina mafcil ku keen oo maxaa soo haraya wax yar baa soo haraya waxaa soo haraya ko shuhratulkasra way soo haraysaa shuhratulkasra daraba yadribu daraba yadribu waxaa kaloo soo haraya mudaacafki laasimkaha xana yaxinu kana wuu soo haraya waxaa kaloo soo haraya mid laisku haysto baaca yabiicu muctalacayn bilya saddexdaas soo haraya saddexdaas soo haraya maxay yihiin eh, mudaacafkii laazimkahaa xana yaxinu waa yafcilu soo maha yafcilu labaan ka haynay iyadoo muctal laam ah waan haynay mafcal baa lagu keenay soo ma hayn iyadoo muctal fana waan haynay mafcil baa qiyaasu ahaa laakiin iyadoo yafcilu ah oo muctal fana aan muctal yaana aan hayn hore omaan arag soo maha ayib taas waa masalo masalo labaad waxaa weeyaan shuhrat kasra se daraba yadribu yfcilu qiyaasku waa yafcilu caynkana laamkana kama buko fadana kama buko masalo labaad masalo saddexaad waxa weyan isku khilaafsanya u sheegi doono baaca yabiicu ficilka muctalcayn bilyaaga ah saddexdaa waxay noqonayaan masderki in la fatxiyo mafcal lagu keeno labada darafna mafcil lagu keeno tusaale daraba maalan daraba u garaca yadrib waa garaacaya garaaci muxuu noqonayaa mimi ah marka uu yahay masder caadiya darban baad ohanaysa waa aniga soo aragnay daraba yadribu eh, darban laakiin masder mimiya markaan doonaya maxaa ohanaya daraba yadribu yadribu yafcil bay kutimi sooma yafcil bay ku timan soo maha fadeeda xarfu maya laamkeeduna maya dayib idan hore umaana soo arag kuwii aan soo aragnay kuwii mafcal qiyaasku aha ma aha kuma jiro kuwii mafcil u ahaana kuma jiro idan wixii ka soo haray marka maxay tahy qaacidadu masderka mafcal ku keen labada darafna mafcil ku keen maxaa ohanaysaa daraba yadribu madrab waa garaaci madrib meeshii wax lagu garaacay iyo madribu xilligii wax la garaacay soomad ma daraba yadribu taas waa masalo ta labaad waxaa weeye xana oo kale xana yaxinu xana yaxinu wayaxninu idqaan baa la sameeyey xana yaxinu wayafcilu faada miyuu ka bukaa waa maya laamkan miyuu ka bukaa waa maya idan marka muxuu noqonayaa masderka in la fatxiyo la yidhaahdo maxanan ololkii maxinuna makaankii olol ka dhacayey iyo zamankii olol ka dhacayay waad wuxuu malanaya marka khulaasada baabka waa intaas weeyaan wixii intaa ka soo haray shaad bu iska noqonaya yeli wa yarmi labadaasna mulxaqu waxaa la haleeshiiyey bi madkuurka aan soo sheegay baa la haleeshiiyey madkuurka uu sheegaya waa kee madkuurka waxaa weeyaan in lagu keenayo waa kuwii lagu keenayay masder iyo keyrba maxay mafcal qiyaaskooda u ahaa labadii hore kii mudaariciisu yafculu u ahaa iyo kii yafcal u ahaa iyo kii yafcil u yahay laakiin laamka ya kaga buka saddexdaas raaci dhammaan masder iyo keyrba mafcal baa qiyaas ah yeli iyo wayarmi labadaasi mulxaqun waa la haleeshiyey bi kii lasoo sheegay kana la haleeshiye lasoo sheegay limafcilin naxw yacid yacid iyo waxa la midkaa yacid waa waa yafcil buu ku yimid mudaaricu yafcil buu ku yimid laakiin waa muctalu lfaai bilwa o weeyaan ayib wuxuu ku leey shekhu raximah اllahu taala naxwu yacid yacidii waxa la midka ah waa ficil yafcilu ku yihi mudaariciisu fa'dana wow kaga buka ama ya kaga buka limafcilin mafcil buu usugnaaday mafcil ayuu masder iyo keyrba ku imaanaya waa caddeeye cidu mawcid meeshii lagu bellamayey makaankii lagu bellamayey ballankii laftiisa yaa haada kanow naxwu yacid iyo waxa la midkaa ah. limafcilin buu usugnaaday yaa haada kanow marka mafcal qiyaaskiisa wada dhamaynay mafcilna dhamayna waxaa inoo soo haray qaybta masderkuna mafcal uu yahay darafkuna mafcil uu yahay wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala iftax fatxi caynahu cayna mafcil mafcil caynkiisa fatxi limasderin masder u fatxi fii gayri da intaa la soo sheego wixii aan ahayn masderka caynka fatxi duruuf maxaa lagu samaynaya waksir kasri caynkii mafcal lizamaanin eh, zamaan u kasri wa makaanin makaan u kasri maxaad oranaysaa waxaad oranaysaa madrib makaanu garaaci madrib zamaanu garaaci madrab garaaci fatxi famiثlu baaca mulxaqu bihada aw baabuhu naqlu fasun ya haada famiثlu baaca baacaya waxaa la midkaa mulxaqun waxaa la haleeshiyey bihada kana la haleeshiyey aw baabuhu baabkiisu naqlun waa samaac fasun ilaali ya haada kanow halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala baaca oo asalkiisu bayaca uu ahaa oo qaaciday ku qumtay taxaraka xarfucilati wanfataxa maa qablahu gulibat اlcilatu alif fasaara baaca waa ficil muctalu cayni bilyaa ah ficilkaas baaco ah laba qowl baa ku sugan laba qowl ayaa ku sugan labada qowl maxay yihiin qowl wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay wuxuu ka mid yahay qaybta masderkana mafcal lagu keenayo labada darf mafcul lagu keenayo ayuu ka mid yahay waa meesha uu leeyahay familu baaca mulxaqu bihaada bihaada ishaarada qariibka muxuu ku ishaaraya wuxuu ku ishaarayaa maslada hadda inoo dambeysay oo maxay ahayd fii gayri daftax caynahu limasderin walizamaanin wamakaanin igsiri in masderkana la fatxiyo caynka oo mabaac la mabaac iibintii waa masderkii labada darafna mabiic makaanu iibintii iyo zamanu iibintii la yidhaahdo in la haleeshiiyo waa madhab madhab labaad wuxuu leeyahay maya haddii ficilku u noqdo muctalulcayni bilya hadduu noqdo muctalulcayni bilya hadduu noqdo qaacide mutarida ma leh carab wix laga maqlayn baa la eegaya carab haddii laga maqlo ayagoo masderka fatxinaya waa la fatxinaya ayagoo masderka kasrinaya hadi ark waa la kasrinaya ayagoo darf fatxinaya hadii la ark waa la fatxinaya carab wix laga maqlayn baa lagu kaaftoomaya bas samaac maa sumica can carab laakiin qaacida mutarida adigu aad ku soconaysa ma jirto sidii kuwa hadda aan soo aragnay ay qaacide ulahaayeen kuwa qawaacid shaygu hadduu qaacide leeyahay waxyaala badan baad oga qiyaasan karta adigu oo wixii markaa mithaalka aan lagu sheegin adaa markaa qaacidada ku dabaqaya laakiin shayga haddii lagu yahay carab wixii laga maqlay ku kaaftoon qaacida aduu ma samayn kartid carab waxaad ka maqashin baad markaasi saa yeelaysaa wixii kale waad ka gaabsanaysaa ayib marka waa labada qowl ayuu markaa sheekhu inoo tilmaamay oo wuxuu yani أن مثل باع من معتل العين بالياء ملحق بالذي تقدم ذكره في البيت الذي قبل هذا وهو المضاعف اللازم والصحيح المشهور بالكسرة labadaas la haleeshinaya mudaacafki laazimkaha iyo aلصaxiixu اlmashhuuru bاlkasra shuhrat اlkasrihi buu ujeedaa fayakunu qiyaasuhu fatxu اlmasdar wa kasru الdarfi taasuu qiyaasku noqonaya fataqulu maثala baaca yabiicu mabaac lilmasdar wmabiica liلdarfi sawaء sumica khilaafu am la yaan la maqlin ama hala maqlo wa hada اmadhabu qaala bihi jumhuur الnuxaa badanka naxwiyiin baa saa sheegay wاlmadhab الثaanي ana masdarahu mawquufa calى الsamاc fayuksaru ma kasaruuhu waxay kasriyeen baa la kasrinaya wayuftaxu maa fataxuuhu kay fatxiyeenna waa la fatxinaya walaa yuqaasu calى صaxiix wahada macna qowlihi aw baabahu naqlu wاlmadhab الثaaliثu anaka mukhayaru fii masdarihi waa madhab saddexaad ikhtiyaar baad leedahay masderkiisa in shiئta fataxtahu haddaad doonto waad fatxinaysaa wain shiئta kasartahu ومqتضى القاaعدة العربية من حيث إن المعول فيها الاستقراء أن يجعل المفعول المفعل منه مكسورا مطلقا أريد به المسدر أو ظرف فرقا بينه وبين المعتل العين بالواو طيب marka فمثل bاac baacay waxaa la midka ملحق waxaa la haleeshinaya بhاada kana la haleeshinaya soo sheegnay أو baabuhu baabkiisu نqل samاع w carab wixii laga maqlay ayun baa lagu kaaftoomaya fasun ilaali ya hada kana wax aan kuu sheegay ilaali وما siوى ذلika shد فاعلما وذاka قسماni كما قad culima فأول مظلمة محمدة مذمة مظنة مزلة wuxuu sheekhu leh raximah الlahu taعaalى wmaa siوى dalika kaan kuusoo sheegay wixii ka soo haray shada shaad weeye ee faclaman ogow wadaaka kaasna qismaan laba qaybood weeye kamaa qad culima sida la ogaaday halkan shekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah الlahu taعaalى qawaacidda inoo soo sheegay wixii gara mara waa shaad wixii mafcal qiyaas u ah soo aragnay wixii mafcal qiyaas u ah waa soo aragnay wixii la kala qaadayo masderkii darafkana soo aragnay intaa wixii aan hayn waxaan soo marna waxaan ahayn shaad buu noqonayaa shaadka sheekh wuxuu waa laba qaybood laakiin shaadka sheekhu inoo sheegay waa saddex qaybood saddex qaybood buu inoo sheegi doonaa meel eh, labiyo labaatan ficil ah iyo meel sideed iyo toban ficil ah iyo meel shan ficil ah isku darkooda waa shan iyo afartan ficil ayuu tirin doonaa shan iyo afartan ficil ayuu tirin doonaa shan iyo afartankaas oo saddex qaybood isugu jira ayuu sheekhu tirin doonaa awsaanta marka shaadka ama afcaasha shaadka ah qaarkood waxaa shaada masderkaa shaad oo sidii la doonay si ahayn bu ku yimid qaybna darafkaa shaadoo qaacidada si aan ahayn bu ku yimid marka sidaasaad u ogaanaysaa saasaad u ogaanaysaa shaarixuna wuu kuusii sheegay oo wuxuu ku yidhi walamhilatu alatii dakarnaaha inaani wa cishruun inta hore qaybta hore inaani wa cishruun labiya labaatan wey labiya labaatankaasi toban ka mida masder baa shaad ah toban ka mida masder baa shaad tobankii uu ku tiriyey madlama maطlac maxmada madama madina madila mucjiza mahlika mactaba maxsaba tobankaa masderkaa shaad ah miin baad ku qoranaysa xagga hoos kaga qoranaysaa miin masderkaa shaad ah ayib inta soo hartay tobanka asagaa kuu sheegay inta soo hartay waa labiyo tobanka kale labiyo tobanka kalena darafkaa shaad ah marka mid kasta markaan sheegayno waan mudaaric baan ka dhigaynaa ficilkiisii markaan mudaaric ka dhigno adaa marka garanaya mafcal mafcil baa qiyaasu ah miyaa la kala qaadaya adaa sheegaya markaas wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wamaa siwa dalika kaan kuusoo sheegay wixii ka soo haray shada shaad weeye ee faclaman ogow wadaaka kaas shaadkana qismaan laba qaybood weeye kamaa qad culima sida la ogaaday fa awalu kan hore madlimatun weeyaan madlimatun dhalama ficilku waa dhalama mudaariciisu waa yadlimu dhalama yadlim waa facala yafcilu ku timid waa shuuratu kasrihi soo ma ilaa facala hadii yafcilu ay ku timaado afartii daaci haddii laga waayo oo in kasriyo yani keensanaya haddii laga waayo shuhuruun baad odhanaysaa marka dhalama yadlimu waa facalo yafcilu ku timid dawaacil kasrihina kama muuqdaan idan waa shuruط lkasro weyaan haddaba qaacidu maxay ta marka mar haddii mudaariciisu uu yafcilu ku yimid fa'dana uusan ya kaga wow kaga bukin wow iya usan kaga bukin laamkan uusan ya kaga bukin yafciluna uu qiyaas ku noqday mudaariciisu see la yeelayaa masderkii darafkii waa in la kala qaadaa soo ma masderka waxaa qiyaas u noqonaya mafcal darafkiina mafcil baa qiyaas u noqonaya oo marka wuxuu noqonayaa madlamatun dulmigii madlimatun makaanu dulmigii iyo zamanu dulmigii zamanki wax la dulminayey maanta haddaba maxaa shaad maanta masderkii baa shaad ah oo masderka wuxuu ku yihi madlimatun madlimatun dulmigii ayaa la arkay oo de kutub qawamis baa sheegaya sidaa sheegaya in la arkay masderkii madlimatun ku yimid mar haddii masderkii madlimatun uu ku yimid waa shaad waayo qaacida hore u haysatay sawaadex maaha oo kanoo kale waxaa ku dureeraya qaacidada ahayd iftax masderan wasiwaahu ksir baa dhahaa masderkana fatxi wixii ka soo haray duruuftana kasri taasaa lagu dureerinaya marka waxaa la arkay masderkii oo mafcilatun ku yimid ayaa la arkay idan waa shaad marka marka masderkii baa shaad ah madlimatun dulmigii baa shaad ah maxmadatun amaanti wey maxmadatun waa amaanti ayb an mudaalacayn marka ficilku wuxuu xamida xamida waa ficila soo ma maxaa qiyaas waa ah xamida yaxmadu ficil o dhan yafcalu waa qiyaas u ah wixii ka shahadoobada ka mid maaha xamida yaxmadu ficila yafcalu soo waadix maaha mar hadday yaxmadu qiyaas noqotay marka daraf iyo masder maxaa qiyaas noqonaya ya mafcal sax waa naga soo aragnay wuxuu noo soo sheegay famafcalun fi yafcalu wa haddii mudaaricu yafcalu uu yahay masder iyo keyr mafcal ku keen marka xamida yaxmadu maxmadatun amaanti maxmadatun makaanu amaanti maxmadatu zamanka wax la amaanaya mafcalatun waxaa la arkay haddaba masderka iyo maxmidatu ku yimid baa la arkay idan marka maxaa shaada marka masderki baa shaad ah masderki maxmidatun ku yimid qaacidadii khilaafay maxmidatun waa amaanti wey madamatun waa dhaleecaynti dama wuu dhaleeceeyey dama muxamadu caliya dama zaydu khaalida waa mudaacafkii mutacadiga ahaa weye almudaacaf almucadda weeyaan ayib mudaacafka mucadaha ah maaa qiyaaskiisu mxuu ahaa yafculu sooma hayn dama yadumu uu dhaleeciyey mudaacif mucadaa ah wey maxaa marka qiyaas noqonaya maxaa masder qiyaasku noqonaya muxuu darf qiyaas noqonaya mar haddii mudaaric yafcul uu noqday masder iyo keyr mafcal baa qiyaas u ah madamatun dhaleecayntii madamatun makaanu dhaleecayntii madamatun zamankii dhaleecaynta idan masderkii baa la arkay isagoo madimatun ku yimid baa la arkay masderkii baa shaada ah. masderkii madimatun ku yimid ayaa la arkay madinatun baa shaada ah. madina danna wuu bakiilay dana bakaylni buu sameeyey dana yadinu bakaylni buu samaynaya dana yadinu wamaa huwa calى اlgaybi bidaniinin laba qira la akriyay bidaniinin oo daad ah ay bibakiilin iyo bidaniinin ay bimutahamin mid lagu tuhmaysto marka dana wuu bakiilay wey dana waa mudaacaf laazima ah. dana yadinu ayuu noqonaya dana yadinu yafcil bu qiyaas ayuu ku yimid mudaaricii waa mudaacafkii laazimkaha ah wey mar hadduu yafcilu ku yimid masder iyo khayr maxaa qiyaas noqonaya waa la kala qaadaya saxa wey oo masderka muxuu noqonaya madinatun buu noqonaya masderku labadi darafna madinatun buu noqonayaa saxa wey idan waxaa la arkay masderkiio ku yimid maxay madinatun baa la arkay madinatun bakiilnimadii darafka masderki baa la saa ku yimid idan masderki baa shaad ah mazilatun baa shaad ah zalla wuu simbirraxday zalla wuu simbirraxday yazilu wuu simbirraxanaya zalla yazilu waa mudaacafkii laazimka ahaa mar hadduu mudaacaف laazima noqday yafciluna ku yimid marka muxuu noqonayaa in asaguna la kala qaado oo la mazalatun simbiraxashadii iyo mazilatun makaano simbiraxashadii maanta darafkii baa shaadoobay waxaa la arkay darafkiio ku yimid mazalatun baa la arkay idan darafki maanta shaad ah da baad ku qoranaysa wixii darafku u shaadoobay wamansikun mansik baa shaad ah nasaka yansuku nasaka macnaa nasara yansur bay la mid nasaka yansuku bimacnaa cabada u caabuday wey nasaka yansuku marka nasaka yansuku daraf iyo masder maxaa qiyaas noqonaya labadu maxaa qiyaas noqonaya mafcal baa qiyaas noqonaya mafcal ayaa labadu qiyaas u noqonaya marka muxuu noqonaya mansakun cibaadadii mansakun makaanu cibaadadii mansakun zamanu cibaadadii darafkii baa mansik ku yimid mansik darafka maanta shaad ah darafkii baa mansik ku yimid meeshii lagu cibaadaysanayay wamafriqun kala geyn wey faraqa yafruqu faraqa yafruqu ay faraqa bayna shayayn yafruqu yafruqu mudaaric yafculu hadduu noqday muxuu noqonayaa masder iyo hayrba mafcal baa qiyaasku yahay sax mafcal baa masder iyo hayrba mafcal baa qiyaasu ah waxaa la arkay darafkiioo mafriq ku yimid mafriq waa kala ge makaanu kala geyn mafriq makaanu kala geyn ayaa la arkay idan darafki baa shaada wamalucun baa shaada alaca yalucu mase طلca yaطلcu baan ohanaya طلca yaطلcu mase yaطlucu baan ohanayna yaطlacu haddii sidaa doonaysa lagu socdo limaada yaطlacu maxaa la ohanaya xarfu xalqi baa laamka yaala soo maha waa gart laakiin xarfu xalqi markuu tarayo shardi buu lahaa shardigu muxuu ahaa inaan dawaacidii iyo shuhrooyinkii midna aan la helin soo maha maanta shuhraa ku sugan shuhr dama oo maxaa la arkay طلca yaطlucu idan waa laga adkaanaya marka jaalibulfatxi waa laga adkaanaya طلca yaطlucu mar hadduu yafculu ku yimid waxaaba mafcal baa qiyaasun ma طlac ayaa qiyaasa masderkii baa la arkay oo maطlic soo bixidii masderkii baa shaad ah maطlic baa la arkay soo bixidii wamaxsharun xashara wuu kulmiyey yaxshuru wuu kulminaya xashara yaxshuru dhammaan maxshar baa qiyaas u ah darafkiiyo maxshira baa la arkay maxshir makaanu kulmin xashara wuu kulmiyey yaxshuru wuu kulminayaa maxshar bay wada ahy in lagu keenee darafkiiyo maxshir baa la arkay maxshir baa shaad ayib wamaskanu maskan baa shaad ah sakana wuu degey yaskunu waa degaya dhammaan maskan baa qiyaas u noqon lahayd darafkii waa la arkay maskin ku yimid makaano degitaan maskin makaano degitaan majmac jamaca wuu kulmiyey yajmacu waa kulminaya jamaca wuu kulmiyey yajmacu wuu kulminaya jamaca wuu kulmiyey yajmacu waa kulminaya maxaa qiyaasku noqonaya markaas mafcal soo maa dhammaan majmac darafka wuxuu ku yimid majmic makaano kulan majmic makaano kulan ayuu ku yimid ayib maxalun makaan maxalun waa makaanka caadiga maxalun xalla yaxulu xalla wuu degey yaxulu waa degaya xalla yaxulu bmana nazl mant al yaul waa mudaacafkii laazimka ahaa wey oo shaadka ahaa mudaafka lazim shaadkiisi wey xala yaxulu mar haddii yafcul uu ku yimid masder iyo keyrba marka maxaa qiyas noqon lahaa maxal darafka wuxuu ku yimid maal mail mail ayuu ku yimid mail makaanu degitaankii maxil ayuu ku yimid meeshii la degayey min xalahaa ay daara yaxuluha uu degaya marka darafki waa shaada aw madabun baa shaada dab tartiib buu socday wey dab wuu tukubay tartiib buu u socday ayib min dab calى ardi yadubu dabiibka waa quraanshada socodkeeda dabiibu namli baa la yihahda quranshada socodkeeda daba yadibu waa mudaacafkii laazimkaha wey daba yadibu yadibu hadduu ya marka maa muxuu noqonayaa qiyaasku in masdarka lagu keeno maxay mafcal labada kalena mafcil idan waxaa la arkay waxaa la arkay darafka oo ku yimid madabun ayaa la arkay madabun socodkii yaraa madabun darafki baa markaas sheedo aw madilatun madila shaadowday dalla wuu lumay dalla wuu lumay yadilu wuu lumayaa dalla wuu lumay yadilu wuu lumayaa oo mudaacafkii laazimka ahaa weeye ayib idan waxaa qiyaasku noqonaya masderku madal lumitaankii madilna waxaa ku imaanaya markaasi darafkii masderki wuxuu ku yihi madilatun lumidi madilatun masderki baa ku yihi masderkaa shaada marka mahlikatun waa halaagi halaka yahliku halaka yahliku waa shuruutu kasrihi halaka yahliku mahlag buu ahaa masderku labada kale mahlig bayaan soo maha ayib mahlak waxaa la arkay masderkii baa wuxuu ku yimid masderkii baa wuxuu ku yimid eh, mahlikatun buu ku yimid mahlikatun halaagii idan masderkii baa shada marka macjizatun cajaza ya cajaza yajuzu cajaza yajizu cajaza yajizu waa shuruutulkasrihi weeyaan cajaza yajizu waxay ad marka masderku majiz inuu ku yimaado labada kalena majiz ay ku yimaadaan masderkii waxaa la arkay ku yimid majis baa la arkay masderka wuxuu ku yihi majis baan ujeeda majis caajiskii wey macjizatun caajiskii idan masderkii baa shaad aw macjizatun waa isku mid marna taa buu ku dara marna wuu ka reebay idan masderkii baa shaad wa mawducun mawduc baa shaad mawduc baa shaad wadaca yadacu mafcal baa qiyaas dhammaan darafka wuxuu ku yihi mawdic makaan mawduc makaan marka darafki baa shaadah mawduc buu ku yimid wa mawjulun mawjul baa shaadah wajila wuu cabsaday yowjal waa cabsanaya idan dhammaan mawjal baa qiyaasku ahaa darafka waa mawjil ku yimid darafka wuxuu ku mawjil makaanu cabsi mawjil mactabatun canaantii baa shaad ah mactibatu canaanti cataba wuu canaantay yactib wuu canaananaya cataba wuu canaantay yactib wuu canaananaya mactab buu masderkii ahaa darafkuna matib mactibatun buu ahaa waxaa la arkay masderkii mactibatun ku yimid canaanti idan waa shaad mactibatun ayuu ku yimid waa shaad wey ayib wamaxsibatun baa shaad ah xasiba wuu maleeyey yaxsabu wuu malaynaya xasiba yaxsabu wuu malaynaya ayib axsabu mafcal baa qiyaas u ahay masderki ba wuxuu ku yimid maxsibatun masderka wuxuu ku yimid maxsibatun male masderka marka shaad ah ayib madribatun baa shaad ah daraba yadribu daraba yadribu daraba yadribu waa garaacaya ayib waa shurtu weeyaan darafka wuxuu ku yimid madrb bu ku yimid madrb makaanu garaaci madrb madrbatun bu ku yimid mawqicatun baa shaad ah waqaca wuu dhacaya qacu waa dhacaya dhammaan mawqac baa qiyaas u ahaa darafkii waxaa la arkay mawqicatun ku yimid mawqicatun dhiciddi makaanu dhiciddi makaanu lquuc intaa wuxuu ku dhameeyey labiyo labaatan ficil oo shaad oo marna masderku uu shaadoobayo marna darafku toban ka mida masderkaa shaada labiyo tobanna darafkaa shaad halkaa inuu joogo intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online